bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacla aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu alnawowiyu raximah allahu tacaala baabu ducaa'i alinsaani liman shanaca macruufan ilayhi aw ila annaasi kullihim aw bacdihim waathanaa'i calayhi wa taxriidihi cala dalik baabu ducaai linsaani insaankii ducadiisa liman uu u duceeyo sanaca macruufan wanaag sameeyey ileyhi isaga u sameeyey ow ilannaasi ama dadkii u sameeyey kullihim dhammaantood dadkoo dhan ow amase bacdihim dadka qaarkood wanaag u sameeyey wathanaa'i calayhi iyo ammaan korkiisa la ammaano wa taxriidihi iyo boorintiisa calaa daalika lagu booriyo qof macruuf kuu sameeyey ama dadkao dhan u sameeyey ama dadka qaarkood u sameeyey in loo duceeyo la ammaano lagu dhiirigeliyo ayuu u baab yahay baabkan bani aadamku daa'iman wuxuu uu jecel yahay eh, abaalgudka iyo shukriga iyo eh, dhiirigelinta qofkii marka wanaag sameeyo fardi ama mujtamac u sameeyo in la dhiirigeliyo ayb arrimahaasna waxaad moodaa aad inay mujtamaceenna uga maqan tahay qofkii qof baa wanaag u samaynayo jazaaka allahu khayran xataa inuu dhaho waa yar tahay sidii inuu yani waajib xoog ugu leeyahay oo kale ayaad moodeysaan qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal ata nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama nebigu wuxuu yimid alkhalaa'a meesha musqusha ee lagu xaaji guto fa wadactu lahu waxaan u dhigay waduu'an biyo uu ku weyse qaato falamaa kharaja markuu soo baxay qaala waxa uu yidhi man wadaca haada yaa dhigay biyahan kan yaa dhigay fa ukhbira waa loo sheegay qaala waxa uu yidhi allaahuma faqihhu allaahuma ya allahu allow faqihhu kasisi isaga diinta bar yani diinta kasisi ha fahmo diinta zaada albukhaariyu faqihhu bukhaari wuxuu ziyaadiyey inuu yidhi allow garansii oo fahmsii fi diini diinka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ibnu cabaas uu u sameeyey macruuf buu nebiga u sameeyey oo biyahaas weysada oo meesha uu u dhigay waa macruuf buu u sameeyey shay macruuf oo wanaagsan markaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa ka abaalguday oo inuu u duceeyo ayuu ugu abaalguday ayb baabu ducaai linsaani liman sanaca macruufan ilayhi ayb weliba marka wax aad iyo aada u weyn baa nebiga ugu duceeyey ibnu cabaas oo diinta inuu fahmo waana kasoo daahirtayo ibnu cabaas fatwaawadiisa iyo tafsiirkiisa iyo cilmigiisii meel walba waa buuxiyey ayb radia allaahu canhuma warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi qataadata radia allaahu canhu fi xadiidihi tawiil xadiidkiisii dheeraa alcadiimi ee weynaa almushtamili ee koobsanayay calaa mucjizaatin mucjizaat mutacadidaatin kala duwan oo tiro badan lirasuulillaahi sala allahu caleyh waalih wasalama u sugnaatayna qaala waxa uu yidhi fa baynamaa rasuulullaahi sala allahu caleyh waalih wasalama xilli nebigu yasiiru uu soconayay xata bahaara alleylu ilaa habeenkii uu ka mugdiyoobo wa ana ilaa janbihi aniguna dhinaciisa aan joogo ayb yani habeen bar la galo wa ana ilaa janbihi anigana aan dhinaciisa ahay fa nacasa rasuululahi sal salam nabigii waa lulmooday oo waa hurday calaa raaxilatihi gaadiidkiisii wuu ku hurday korkiisa fa nacasa rasuululahi sal salam nabigii waa lulmooday oo waa gam-ay famaala can raaxilatihi gaadiidkiisii ayuu ka iishay geesgees ayuu ka noqday gaadiidkii uu saarnaa hashi meeshii toos uu uga saarnaa xoogaa gees ayuu u batay fa ataytuhu waan u imid fa dacamtuhu waan toosiyey min gayri an uuqifahu anoon kicinin xataa actadala calaa raaxilatihi ilaa uu dhexdhexaysto oo uu toosnaado raaxilada korkeeda uu ku toosnaado gaadiidka korkiisi wuu jilleecay waa toosiyey marka uma saara waa socday xataa tahawara alleylu ilaa habeenkii badankiis uu tegey maal can raaxilatihi haddana gaadiidkiisii rashi ou saarnaa ayuu dhinacdhinac uga iishay fadacamtuhu waan toosiyey min hayri an uuqidahu anoon kicinin xataa ictadala calaa raaxilatihi uma saara waa socday xataa idaa kaana min aakhiri saxari waqtiga suxuurta aakhirkeeda markuu ahaa maala waa iishay maylatan iilasho hiya iyadoo ashaddu darnaan badan min almaylatayni aluulayeyni labadii iilashee hore ka darnaanshiyo badan xataa kaada ilaa uu gudagalayba an yanjafila inuu dhaca xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday uu sigay an yanjafila inuu dhaco <clears throat> fa ataytuhu waan u imid fadacamtuhu waan toosiyey markaa waa farafaca ra-sahu madaxiisiibuu kor u qaaday faqaala waxau yidhi man haadakan waa kuma qultu abuu qataadata ayaan iri abuu qataada weyaan ninkani qaala waxa uu yidhi mataa kaana haadaa masiiraka minii mataa goormaa kaana u ahaaday haadaakani masiiraka makaanu socodkaaga minii aniga xaggiyay goormaad ila socotay ilaa yani sidaan aad iila socotay socodkan qultu waxaan idhi maa zaala kama uunan zuulin haadakani masiiri inuu yahay socodkaygii meesha aan soconayo inay sidan tahay mud alleylati mud iyo mundu waa xuruuf jari ka mid yihiin mud alleylati mud alleylati caawo dhanba caawo laga bilaabo caawa laga soo bilaabo kama zuulin kan inuu yahay socodkeygu qaala waxa uu yidhi xafidaka allaahu allah ku xifdiyo bimaa xafidta bihi nabiyahu wixii aad nebigiisii yani xifdinta aad nebigiisa xifdisay darteed allah ku dhowro adigana bimaa xafidta bihi ay bixifdika bihi nebiyahu nebigaaga waxaad ku xifdisay xifdinta aad xifdisay allah kugu kaalmeeyo allah kugu xifdiyo taa darteed marka waa duco iyadana macruuf buu u sameeyey nebigana waa u duceeyo dakara alxadiid xadiidka ayuu sheegay qultu ibhaara biwasli lhamzati eh, hamzatulwasli ah yaa la akhriyo wa iskaani bada ilmuwaxadati bacda la reebo wa tashdiidi raa-i ra-da oo la shido ibhaara wa macnaahu intasafa habeen barkii la gaaro wa qowluhu tahawara ay dahaba mucdamuhu badankiis oo tago wanjafala biljiimi weyaan saqada dhacayo wa dacamtuhuna asnadtuhu waan tiiriyo oo toosiye warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man sunica ilayhi macruufun wax wanaagsane macruufa qofkii loo sameeyo faqaala lifaacilihi qofkii u sameeyeyna yiri jazaaka allaahu khayran sidaa dhahay faqad ablaqa waa ku dheeraada waa ku xeel dheeraada fi thanaa'i ammaantii buu ku xeel dheeraaday qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix taana marka waxay tahay qofku inuu haddii macruuf loo sameeyo qofkii u sameeyey inuu jazaaka allahu khayran dhaho ugu yaraan ayb ammaantii faqad ablaqa fi thanaa ku xeel dheeraad ammaanta in la ammaano marka waxay keenaysaa waa inay marka bannaan tahay warawaynaa fi sunani النasaaئiyi wbni maajah wa kitaabi bni suniyi can cabdillaahi bni abi rabiicata aلصaxaabiy radia allahu canhu qaal istaqrada anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nabiga wuxuu iga amaahday minii xaggayga arbaciina alfan afartan kun fa jaa maalun maal ayaa yimid ayaa u yimid fadafacahu ilaya waa ii dhiibay wa qaala waxa uuna yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika allah kuu barakeeyo ehelkaaga iyo maalkaaga inamaa jazaau salafi alxamdu waaladaa inamaa jazaau salafi amaahda abaalmarinteedu waxa ay tahay alxamdu iyo waladaau amaahda ama deynta abaalmarinteedu waxaa weeyaan ammaan qofkeeda la ammaano la mahadiyo waladaa iyo gudasho wix in layska bixiyo qofka marka aduu deen ku siinaa ku dhibta lama rabo inaad deyntiisiina guddo khayr laha ku siina ugu dartood ammaanto wrawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wmuslimi can jariir bn cabdillaahi albajaliyi radia allaahu canhu qaal kaana fi ljaahiliyati jaahiliyada waxa ahaa dhexdeeda waqtigii jaahiliyada beytun guri likhascam u sugnaaday yuqaalu lahu la yidhaahdo alkacbatu alyamaniyatu wa yuqaalu lahu waxaa la dhahaya dulkhalasana waa la dhahaya dulkhalasa faqaala lii rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi hal anta muriixii min dilkhalasa jariirow hal anta adigu ma tahay muriixii <clears throat> midka igaga raaxaynayo min dilkhalasa sanamkaa dilkhalasa la yiraa yani asnaamta wax layskaga raaxeeya waa mar ayb hiddo iyo dhaqan iyo eh, ma noqdaan asnaam ayb waa wax qofka muminka qalbigiisu marka la dumiyo asnaamta ama la baabi'iyo ama cibaadadoodaba la suuliyo la baabi'iyo wax uu qofka muminka muwaxidka uu ku farxo ayb oo uu ku raaxaysto ma igugu raaxayn kartaa buu yiri dilkhalasa ma igaga raaxayn kartaa fa nafartu ilayhi <clears throat> waan u socday xaggiisa fii miatin wahamsiina faarisan boqol iyo konton faaris macooda boqol iyo konton fardafuul min axmasa qoladiisa oo reer axmas ah fa kasarnaa waa jebinay wa qatalnaa waa dilnay man wajadnaa cindahu agtiisa dadkan ku aragnayna waa dilnay faataynaahu waan u nimid faahbarnaahu waan u sheegnay fadacaa lanaa waa noo duceeyey annaga iyo wali axmasa iyo axmasba marka tanina waxay tahay ninka dadka wax u qabto oo ninka asnaamta marka meesha lagu caabuday ee jejebiyey ummadiibu wax u qabtay marka fadacaa lana waa noo duceeyo taa darteed buu nebigu ugu duceeyey sala allahu calayhi waali wasalam waxaadna ogaataa xuquuqda ta alla ugu weyn meel xaq alle ku dayacan yahay wax xuquuq kale ah oo macno leh ma jirayso qofka muminka marka inuu fahmo allah subxaanahu watacaala inaan cidna lala simin oo isaga keliya la caabudo xuquuqda aasaasiga inay tahay ayb wa fii riwaayatin fabaraka rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam nebigu wuxuu baarakeeyey calaa khayli axmas reer axmas fardahoodii wa iyo lugleydoodii khamsa maraatin shan jeer ayuu u duceeyey uu barakeeyey warawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalam nebigu ataa zamzama zamzam ayuu yimid wahum iyaga oo yasquuna waraabinayaan marka wayacmaluuna fiiha ka shaqaynayaan faqaala waxau yidhi icmaluu shaqeeya oo sameeya fa inakum idinku calaa camalin saalix camal wanaagsan ayaad ku jirtaani tanna marka wa taxriidihi calaa daalika waa boorin qofka marka camal wanaagsan markuu haayo in la booriyo oo camal wanaagsan baa ku jirtaa la yidhaahda baabu istixbaabi mukaafa'ati almuhdi biadducaa'i lilmahdiyi lahu ida dacaa lahu cinda alhadiyati baabu istixbaabi mukaafa'ati almuhdi qofka wax soo hadiyeeyey abaalgudkiisa sunnanimadeeda ay u baab yahay biducaa'i loogu abaalgudo lilmahdiyi lahu oo kan loo hadiiriyey yacni uu u duceeyo idaa dacaa lahu haddii uu u duceeyo cinda alhadiyati hadiyada agteeda baabu isticbaabi mukaafa'ati almuhdi qofka wax soo hadiyeeyey abaalgudkiisa inuu mukaafa'a sameeyo ou abaalgudo biducaai ducaa uu ku abaalgudo uu abaalgudayoo uu duceynayaane lilmahdiyi lahu kan loo hadiyeeyey goorma idaa dacaa lahu hadduu u duceeyey cinda alhadiyati hadiyada agteeda si waxaagii marka ajrigaagii oo u baaqi noqday ninbaa hadiye u siisay markuu hadiyadii kaa qaadanaya buu ku yiri jasaaka allaahu khayran ayuu ku yiri adigana inaa u abaalguddo u ducaysid kii aad hadiyada siisaa u ducaynaysaan rawaynaa fi kitaabi ibni sunniyi can caaishata radia allaahu canha qaalat waxaay tiri ahdaytu lirasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam shaatan nebiga ayaa neef arya u hadiyeeyey qaala waxa uu yidhi iqsimiihaa qaybi wa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd idaa rajacat ilkhaadimu ayb wa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd idaa rajacat alkhaadimu hadday soo noqoto khaadimka taquulu waxay dhehaysay maa qaaluu maxay ku yidhaahdeen dadkii aad wax taquulu lkhaadimu waxay dhehaysay qaaluu waxay yidhaahdeen baaraka allaahu fiikum fataquulu caaishatu caaishana waxay dhehaysay fiihim baaraka allaahu iyagan allah barakeeya naruddu calayhim waanu ugu celinaynaa mithla maa qaaluu waxay dhaheen oo kalean dhahaynaa wayabqaa ajrunaa lanaa ajrigeennana annagou noo harayaa ayb ajrigii waxsiinta waa noo baaqi noqonaya si uu noogu baaqi noqdo hadday duceeyaan annagana waa u ducaynayna baabu istixbaabi ictidaari man uhdiyat ilayhi hadiyatun faraddaha limacnan sharciyin bian yakuuna qaadiyan ow waaliyan ow kaana fiiha shubhatun ow kaana lahu cudrun gayru dalika baabkanna baab muhima waay ah. waxa uu yidhi baabu istixbaabi ictidaari man qof cudurdaarashadiisa sunanimadeedii ayuu u baabiyahay uhdiyad lahu ileyhi loo soo hadiyey isaga xaggiisa hadiyatun hadiyo faraddahaa celiyey hadiyadii marka limacnan sharciyin macno sharci a dartii u celiyey waa maxa marka macnaha sharciga bian yakuuna qaadiyanba inuu yahay waay qaadi ayb oo waaliyan ama meeshiibuu waali kayo madax ka yahay ow kaana fiiha shubhatun ama shubha ku jirta hadiyada waxaan loo soo hadiyey maalka ayaa shubha ku jirtaa ow kaana lahu cudurun ama cudurdaar buu leeyahay hayru dalika waxa aan ahayn qaala rawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana sacba bna jathaamata sacb bnu jathaama radia allaahu canhu ahdaa ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebigu usoo hadiyeeye ximaara waxshin dameer farow damiir farigu marka inuu ugaar yahay waa la cuni karaa marka wahuwa muxrimun nebiga oo muxrim ah faraddahu calayhi waa ku celiyey wa qaala waxa uu yidhi low annaa anaga muxrimuuna lowlaa annaa anagu muxrimuuna kuwa xarman haddaanan ahaan lahayn la qabilnaahu minka waa kaa aqbali lahayn nabiga kii abi qataadana waa cunaya waa sidee marka ama waa baneeyey waxaa laleeyahay marka xadiidka abiqataada abiqataada isagu dadka uma uunan ugaarin isaga unbaa ugaartay isagana xalaal ayuu ahaa dadkaasna ma aynan tilmaamin mana ushi ishaarin mana ugu mana unan ugu talagelin iyaga markaas ayb weliba jadalka iisoo dhiiba shiba dheheen ma u dhiibin laakiin xadiidkan sacb ibnu jathaama waxaa laga yaabaa nebigu inuu ogaaday isaga dartii inuu usoo ugaaray ninka muxrimkana haddii dartii loosoo soo ugaaro inuu cuno ma aha saasaa imaamu shaafici aimada labada xadiis ay ku jamciyeen laakiin hadda maxalushaahidka alimaamu nawowi xadiidkan uu ka leeyahay waxaa weeyaan lowlaa annaa muxrimuun sabab sharci ah ayaa waxay ka reebtay inuu hadiyadan qaato nebigu waa sheegay marka idan waxaa sunno ah haddii adiga hadiyadii aad sabab sharciga u diiday oodan u qaadan karin qofkii kuu hadiyeeyey qalbigiisa si aadan wax kale u gelinin inaa u sheegto waana sidii u baadaystaqultu jafaamatu bifatxi ljiimi jiimkoo la kordhiga wa tashdiidi thaa-i tha-doo la shido almuhalafati la saddex dhibiceeyey baabu maa yaquulu liman asaala canhu adan baabu bayaanin maakii kii caddayntiisa ayuu u baabyahay yaquulu ou u dhahayo liman qof asaala canhu isaga ka zuuliyey adan wasaq qofkii wasaq ka qabtay ama wax ka zuuliyey waxa uu ku oranayo qaala rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can saciid bni lmusayib can abi ayuub alansaariy radia allaahu canhu annahu tanaawala wuxuu soo qaaday min lixyati rasuuli rasuulilaahi sal l cl salam garkiisii adan ayuu kasoo qabtay saxar iyo wax ku jiray ayuu kasoo qabtay faqaala rasuululahi sal l slam nebigu uu yidhi masax allaahu canka allah masaxo xaggaaga yaa abaa ayuuba maa takrahu waxa aad nacayso allah kaa masaxo adigana ayb waa inuu marka sidan dhahayo ayb xadiidkan marka cuhmaan ibnu faa-id ayaa ku jiro bukhaari waxa uu yidhi fiihi nadarun ibnu maciinna leysa bishayin buu yidhi imaamu dahabi waxa uu yidhi waqala an yakuuna cinda albukhaariyi rajulun fiihi nadarun ilaa huwa mutaham qof uu bukhaari yidhi fiihi nadar ma jiro ilaa huwa mutaham xadiis aada daciif u ah wfii riwaayati can saciidin ana abaa ayuuba akhada can rasuuli llahi sal ly salam shay-an faqaala rasuulu llahi sal ly salam waxbuu ka qabtay markaasuu nebigu yidhi laa yakun bika suu'u ya abaa ayuub xumi yani korkaaga ahaana laa yakun bika suu'u warawaynaa fiihi fii kitaabi bni sunniyi waaye can cubaydillaahi bni bakrin ilbaahiliyi qaala akhada cumaru radia allaahu canhu cumar ayaa wuxuu qaaday can lixyatihi garkiisa can lixyati rajulin nin garkiisa ow ra'sihi ama madaxiisa ayuu shay-an wax ka qabtay wasaq ahaa faqaala rajulu ninkii wuxuu yihi sarafa allaahu canka suua xumida allah kaa iila adigana faqaala cumar radia allaahu canhu sarafa cana suu'a mundu aslamnaa ilaahay xumida waa naga leexiyey intaan islaamnayba walaakin idaa uqida canka shay-un haddii wax lagaa qabto faqulle akhadat yadaaka khayran akhadat yadaaka gacantaadu ha qabato khayran khayr ha qabato gacantaada sidaa dheh ayuu yiri marka waxyaabahan marka qofkii inuu yiraahdo ayuu u keenay meesha marka baabu maa yaquulu idaa ra'a albaakuurata min athamari baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yaquulu ou dhahayay idaa ra'aa haddii uu arka albaakuurata bislaadka soo bilaabashadiisa min athamari miraha beertii miraheedii haddii bisaylka uu kusoo bilaaban rabo markuu arko muxuu dhahayaa qaala rawaynaa fii saxiixi muslimin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra-ow haddii ay arkaan awala thamari miraha awalkiisa jaa-uu bihi ilaa rasuulilahi sal slam nebigay ula imaanayeen faidaa akhadahu rasuulullahi sal slam nebiga haddii uu qaado qaala wuxuu dhahayay allahuma baarik lanaa fii thamarina ilaahu miraheena noo barake wabaarik lanaa fii madiinatina madiinadeennana ilaahu noo barake wabaarik lanaa fii saacina suuskeennana ilaahu noo barake wabaarik lanaa fii muddina koombadeennana ilaahu noo barake uma yadcuu waa ducaynayay asqara waliidin lahu ayuu u ducaynayay ilmaha u dhale ka ugu yar fayucdiihi dalika thamara miraha ayuu siinayay marka cunuga ugu yar ayb wa fii riwaayati limuslimin aydan barakatan maca barakatin uma yucdiihi saasuu dhahayay uma yucdiihi wuxuu siinaya asqara man qofka ugu yaroo yaxduruhu soo xaadiro min alwildaani caruurta ah wa fii riwaayati tirmidiyi asqara waliidin yaraahu cunugkan ugu yaro u arkayo wa riwaayati libni suniyi can abi hureyrata radia allahu canhu raaytu aytu rasuula allahi sal l cl slam nabigaan arkay idaa utiya bibaakuuratin mira cusub oo bisaylka ku bilowday marka loo keeno wadacahaa calaa caynayhi labadiisa indhood korkooda ayuu dhigayay uma calaa shafatayhi labadiisa bushimood korkooda wa wuxuu dhahay allaahumma ya allaahu allow kamaa araytana awalahu awalkiisa saad noo tustay fa arinaa aakhirahu aakhirkiisana ilaahuna tus sidaa buu dhahay uma yucdiihi wuxuu siinayay man yakuunu cindahu agtiisa dadka ahaanayo min asibyaani caruurta ah tanna marka waxay ku tusaysaa marka ugu horeyso beerta bisaylka uu kusoo bilowdo waxa lagu ducaysanayo iyo waxa la samaynayo baabu istixbaabi liqtisaadi fi lmawcidati waalcilmi in la dhexdhexaysto sunanimadeedii ayuu baab yahay filmawcidati waanada iyo walcilmi iyo cilmiga qaala nawowiyu raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi iclam ogow annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman axad wacada wacdiyey jamaacatan jamaaco wacdinayo aw alqaa calayhim cilman ama cilmi korkooda ku akhrinayo an yaqtasida inuu dhexdhexaysto fii dalika kaagaas walaa yutawila uunan dheeraynin tadwiilan dheerayn yumiluhum nuujinayo lianlaa yadjaruu si aynan u dharsin ayb aynan uga caroonin marka watadhaba xalaawatuhu macaankiisana si aynan u tegin wa jalaalatuhu weynidiisa saynan u tegin min quluubihim quluubtooda aanay uga tegin walianlaa yakrahuu inaynan nacin alcilma cilmiga wasamaaca alkhabari wa samaaca alkhayri iyo khayrka dhegeysigiisa inaanay nacin fayaqacuu markaa ay ku dhacaan filmaxduuri wax laga digtoonaa ay ku dhacaan markaas qaala rawaynaa في saxiixay albukhaariyi wa muslimi can shaqiiq bni salamata qaal kaana bnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu ahaa yudakirunaa inuu nawaaninaya kula khamiisin khamiis kasto faqaala lahu rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi abaa cabdiraxmaan lawadidtu waxaan jeclaystay annaka dakartanaa inaad nawaanisid kula yowmin maalin kasto faqaala waxa uu yidhi amaa inahu shanigu waxa uu yahay yamnacunii waxa iga celinayo min daalika kaagaasi annahu anii akrahu inaan nacayo aniga ama anahu akrahu inuu nacayo isagu annahu xaalad xaalku waxaa weeyaan akrahu inaan nacaayo an umilakum inaan idin noojiyo wa inii anigana atakhawalukum waan idin cabaaraynaya waa idin tookatookaynaya bilmawcidati waalada kamaa kaana rasuulu llahi sal salam nebigu siduu ahaa yatakhawalunaa biha inuu noogu tookaynayo makhaafata asa'aamati noog ka cabsasho aan ka cabsanayna calaynaa korkeenna makhaafata asa'aamati noog ka cabsasho u ka cabsanaya calaynaa dusheenna ugaga cabsanayo meeshaana marka waxaa laga qaadanaya mawcidadii iyo cilmigii dhexdhexaad inay ahaadaan oo aynan qofka aad u daalinin ayb qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can camaari bni yaasiri radi allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina tuula salaati rajuli qofka salaadiisa dherarkeeda dheeraanteeda wa qisara khudbatihi khudbadiisa gaabnaanteeda ma'inatun weeyaan calaamad min fiqihi tusayso fiqigiisa tusaysa iyo fahamkiisa fa adiilu salaata salaada dheereeya waqsuru lkhudbata khudbadana gaadiya waqsuru lkhudbata qultu mainatun bimiimin maftuuxatin miim la kordhigaa la aqriyay uma hamzatin hamzo maksuuratin la hoos dhigay uma nuunin nuun mushadadatin la shiday maina ay calaamatun weyaan calaamad daalatun tusaysa calaa fiqigiisa warawaynaa can ibni shihaabin zuhriyi raximahu اllahu qaal idaa taala almajlisu majlisku haddii uu dheeraado kaana lishaydaani shaydaan waxaa ugu sugnaanaya fiihi isaga dhexdiisa majliska dhexdiisa nasiibu nasiib buu ku yeelanayaa xanaaq iyo dharas ayaa imaanaya markaa waxbuu ku yeelanaa baabu fadli اdalaalati cala alkhayri walxahi calayha baabu bayaani fadli dalaalati tusidii fadliga ay leedahay cadaynteediibuu u baab yahay cala alkhayri khayrka ow tusa walxafi iyo baraarujin calayha khayrka korkiisa laysku baraarujiyo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwa isu kaalmaysta samafalka iyo alla kacabsiga isugu kaalmaysta qaala warawaynaa fii saxiixi muslimin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sal ly slam qaal man dacaa ilaa hudan hanuun qofkii ugu yeero kaana lahu min alajri ajriga waxaa kaga sugnaanayo mithlu ujuuri man qof ajiradiis oo kale tabicahu raacay laa yanqusu xaal uunan nuqsaamaynin daalika kaagaasi min ujuurihim ajiradooda shay-an aanu ka nuqsaaminaynin waman dacaa ilaa dalaalatin baadi qofkii ugu yeera dad qofna kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaya min alifmi xagga dembiga mithlu aathaami man qof dembigii oo kale tabicahu raacay laa yanqusu dalika kaasi nuqsaamin maayo min aathaamihim dadkaa dunuubtooda shay-an waxba ka nuqsaamin maayo ayb xadiidkanna marka waxuu tilmaamaya qofka dadka yani mujtamacu markay meel degan yihiin nina dadka khayrka u baraa nina sharta ninkii dadku ay khayrka ka bartaan nin allaala ninkii khayrkaas sameeya ajirgiisii buu leeyahay kaasna wax ka nuqsaamin maayo ayb cagsigana waa saxiix nacam ayb cagsiga isaguna marka waxaa weeyaan eh, qofkii xumaan dadka baro aynan aqoonin in dembigeeda uu leeyahay qof allaale qofkii qof dilo bani aadamkii ugu horreeyay wax dilay wuxuu ku leeyahay dembi leanna isagaa jideeyey oo dadka tusay inay isdilaan ayb waxaa la mida ah iyadana dadka dadka shirkiga ku waaniyo ama waxa shirkiga diin uga dhigo bidcada dadka diin uga dhigo fujuurka iyo macaasida dadka keeno aan la aqoonin fujuurka iyo macaasi aan hore loo aqoonin dadka keeno walidaalika dadka zamankan dhaqamadaas eh, galbeedka iyo yacni dhaqamadaas dadkan aanay diinna ulahayn dhaqanna u lahayn u keeno sharta iyo dunuubta iyo yacni fujuurka iyo diinka baxa iyo ku salaysan qofkii dadka u keeno khatar buu ku jiraa waxyaaba badanoo marka dadka aynan dareemayninaa jira aadna khatar u ah waxyaabahaas marka waxaa ka ah iskuulaadkan ajaanibka almadaaris alajnabiya laga furayo wadamada muslimiinta nacam iskuul american ha noqdo iskuul ingiriis iskuul faransiis iskuul canadian ischool australian waxyaabahaasoo dhan oo la keenayo meelaha dhaqan bay wataan xataa dadka ugu roon oo laysdhihi karo xoogaa amay kuwani amay roon yihiin yaa waxaa weeyaan eh, intay keenaan faraha ka qaadaan waxna aan ka kontarooli karin manhajna aan fiirin karin ayaa luqadii ingiriiska la baranaya iyada dhexdeediibaa dhaqan ka imaanaya dhaqan dhaqan ayaa ka imaanaya luqad walbaa dhaqan bay wadataa ayb wax kalena waa maxadis walaa xaraj marka qofku inuu dad muslimiina iyo caruur yaryaroo todoba jira ama sideed jira ama toban jira oo u keeno fii cuqri daarihim daartoodii ay deganaayeen iyo gurigoodii inuu ugu keeno dhaqan xumo oo hadhowna cunugaas marka uu fidnoobo oo dhaqankii isagana sii wado waa ogtihiin wixii iskuulladii mishinariga iyo yacnii wax dadka ka qabsaday iskooladii badiriyaalka ay lahaayeen dadka waxbaa la baraa iyo yacnii qof shaqaysto si uu u noqdo iyo ayaa waxaa kasoo baxday dhibaato aan laga kabsan karin ilaa iyo hadda oo dhibkeeda uu muuqdo haddana kaba daranoo adduunyadii dhanba waxay noqotay globalization wax la yiraha oo adduunkii dhanba waxaa weyaan hal meel laysugu keeno bahalka netka internetka ayaa laysugu keenay shar oo dhan halkaasi ku jirta iyadoo sidaa ay tahay haddana ninkii usii keeno intii yareedee badbaada haddana daba taagan aad iyo aaday u xun tahay marka dadka iskuullada iyo furaayo waxaan ku waaninaynaa ilaahay inay ka cabsadaan dhaqamo kale oo faasida aanay la imaanin ee wax fasaadiyo aanay la imaanin inay ilaahay uga cabsadaan marka ummadaan haddii kale wax allaale wixii sharay ka yimaado iyagoo godkooda ku jiro ha ku bishaaraystaan in godkooda ay ugu imaanayso sharta markay dhintaan ka gadaale warawaynaa fi saxiixi muslimi ayضa can abi mascuudin اlansaariyi اlbadriyi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam man dalla calaa khayrin khayr qofkii tuso falahu wuxuu leeyahay milu ajri faacilihi qofkii sameeyey ajrigiisoo kale ayuu leeyahay warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can sahl bni sacdi radi allaahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam qaala licaliyin radia allaahu canhu wuxuu ku yiri fa wallaahi baan ku dhaartay la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan hal nin inuu kugu hanuuniyo ilaahay sababkaa ku hanuuniyo khayrun laka la an yahdiya allaahu alla inuu hanuuniyo bika adiga sababkaa rajulan nin waaxidan oo hal ah khayrun laka ay kuu khayr badan tahay adiga khayr ayay kuu tahay oo kaaga khayr badan tahay min xumri nacami geelakiisa kiisa gudguduudan min xumri miimka waa reeban yahay min xumuri nacam ah xumur waa jamcu ximaar ayb xumrinna waa jamcu axmar waraweynaa fi saxiixi marka hal qof hadduu adi sababkaa ku hanuuno adduuno dhan kaaga khayr badan haddii markaa sababka uu ku baadiyoobana qof waxaa weyaan waa lagu haystaa oo ninkaa baadidiisii iyo wixii aad baadiyeysay iyo ciddii uu sii baadiyeeyey waxbaa ku leedahay man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha saasuu allah subxaana wa tacaala yidhi ayb warawaynaa fi saxiixi qowlahu sala allahu calayhi wasalam wallaahu alla fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa ayuu yahay maa kaana alcabdu addoonku inta uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmadiisa inta uu ku jiro walaxaadiidu axaadiidta fii hada albaabi baabkan ku sugan kahiiratun weeyaan mid fara badan fi saxiixa dhexdiisana ku sugan mashhuuratun oo caan iska ah baabu xahi man su'ila cilman laa yaclamuhu wayaclamu ana gayrahu yacrifuhu calaa an yadullahu calayhi baabu xahi man qofku boorintiisa ay u baab yahay wanaageeda baabu xahi man qof boorintiis cadaynteediibuu u baab yahay su'ila la weydiiyey cilman cilmi la su'aalay cilmiga oo laa yaclamuhu ounan aqoonin oo garanaynin wayaclamu walxaal yaclamu uu ogyahay cilmigaasna walxaal yaclamu isaguna uu ogyahay ana kayrahu kayrkiis yacrifuhu masalada iyo cilmigaa inuu garanayo maxaa lagu boorinayaan calaa an yadullahu inuu tuso calayhi qofkaa yaqaana inuu tuso masala lagu weydiiye adi ma taqaanid ninkaaga aqoon roonna waa taqaanaa qofkaas igaga aqoon roon inaad dhahdo oo aad isaga fiihi alaxaadiisu saxiixatu lmutaqadimatu ayaa ku sugan filbaabi qablahu wa fiihi maxaa yeele haddaad ninkii yaqaanay waxaan tusto qofka ajar baad ka helaysaayo wanaag baa tustay in allaale inta wanaagga u ku dhaqmay ajar baa ku leedahay ayb xadiiu waxaa kaloo wafiihi waxaa ku sugan xadiiu addiinu nasiixa xadiidkii ah diinku waa daacadnimo in layskula taliyo wahada min anasixati tanna nasiixaday ka mid tahay warawaynaa fii saxiixi muslimi can shurayx bni hani qaala waxa uu yidhi ataytu caaishata radia allaahu canha caaishan u imid as'aluhaa anoo weydiinayo can ilmasxi cala alkhufayni khufeynku la masaxdo faqaalat waxa ay tiri calayka bicaliyi bni abi aalib orodoo cali ogow cali aad fasalhu soo su'aal fa inahu isagu kaana wuxuu ahaa yusaafiru maca rasuulilahi sal salam isagaa nebiga la safri jire fasalnaahu waan weydiinay wadakar alxadiid saxaabada fiiri marka insaafkooda iyo aqoontooda iyo waxay leedahay masaladan maadaama safar iyo waxyaabaha ay dhinacyo badan ugaga tacalluqdo cali baa nebiga aad ula safri jiray orodka kaco soo weydii marka ninkii wax la weydiiyo nin kaleo uga fara faradhudhuubanoo uga qatarsan uga aqoonis badanna uu jiro ninkaa kaaga aqoonta badan inaad tusto oo qofkan aad ku hanuuniso warawaynaa fii saxiixi muslimin waxaanu ku werinay saxiixu muslim dhexdiisa alxadiid adawiila xadiidka dheer fii qisati sacdi bni hishaam bni caamirin lamaa araada markuu doonay an yas'ala inuu weydiiyo can witri rasuulilaahi sal l slam nabiga witirkiisa fa ataa bna cabaasin buu yimid yasaluhu can dalika isagoo arrinkaas su-aalayo faqaala bnu cabaas waxa uu yidhi ibnu cabaas alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa aclami ahli lardi dadka dhulka ahalkiisa joogo ka ugu aqoonta badan biwitri rasuulilahi sal salam nabiga witirkiisa dadka dhulka jooga rasuulka witirka uu tukan jiray qofka ugu aqoonista badan maku tusaa miyaanan kuu sheegaynin qaala man waa kuma buu yidhi qaala waxa uu yidhi caaishatu caaisha weeyaan faatihaa u tag fas'alha soo weydii wadakara alxadiid waa xadiid labaadkanna marka qaala warawaynaa fi saxiixi albukhaariyi can cimraana bni xiaana ninkan cimraan bni xidaan nin khaariji ah buu ahaa khawaarijtuu ka mid ahaa weliba nin wuxuu ahaa ninkii cali dilay ninkii ammaanay oo ammaanta u tolay ayb marka qaali ayuu ahaa xagga ah, khawaarijnimada bukhaarida isaga waa waxbuu ka warinaya saxiixa uga soo saaray culimada qaar waxay dhahaan marka qabla waxaan intaanu gelin ayaa riwaayaadkan marka bukhaari uu ka soo saaray waxyaabo kalena waa ku jawaabaan marka yacni waxay ka imaanaysaa ninkani haddii uu sidaa yahay maxaa saxiix wax loogaga soo saaray cali ninkii dilay ninkii ammaanay bidcada nin dadka ugu yeeran wa hadana adaaciyatu eh, fii bidcatihi waxba lagama weriyaa layidhi marka siyaabahaas aan sheegnay ku jawaaba meesha waxaa kalood ka garan arrin muhima qofku inuu xadiidka aqoon karo isagoo baadiyeysa ayb oo hadda ninkan cimraan bnu xitaan xadiid waa werin jirayo waa yaqaanay haddana maca daalika sunnadii ma leh marka qofka xadiidka aqoontiisa iyo sunnada labada inuu isku daraa laga rabaa aada ugu dadaalo qaala waxa uu yidhi sa'altu caaishata radia allaahu canha caaishan waxaan su'aalay can ilxariiri xariirta faqaalat waxay tidhi iiti bna cabaas ibnu cabaas u tag fasalhu su'aal fasa'altuhu waan su'aalay faqaala waxa uu yidhi sal ibna cumara ibna cumar weydii faqaala waxa uu yidhi akhbaranii abuu xafsin yacni cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l salam qaal nabigu inuu yidhi inamaa yalbasu lxariira xariirta waxaa labisto fi dunya adduunyada dhexdeeda ku labisto man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib lahayn fi laakhirati aakhira aan nasiib ku lahayn qultu laa khalaaqa ilaa nasiiba walaxaadiisu saxiixatu xadiisan saxiixa binaxwi haada kan oo kale fakathiiratun weeyaan kuwa badan mashhuuratun oo mashhuuro caan ah mushkilada hadda jirtaa laakiin waxa ay tahay in la ogaadana u baahan maanta dadkii waxay qof walbo cimaamad wato ama masaajid imaamka ah ama dugsi dhigo weliba kuwa dugsiga dhiga ugu daran waalidkii marka haweenkii iyo ilmaha dugsiga keensanayay shiikow macalinow saasaa igu dhacday furiinkaasaa dhacay dalaaqan baa dhacay waxan baa dhacay masaa'il bay weydiinayaan isagiina marka nin un qur-aanka lafdigiisa yaqaan waaye ma dhahayo war culummada u tago hebel aad ma dhahayo isagibaa madax madax u galaya markaas oo madaxa u gala marka dhibaato wax badan buu balaynaa fasaad fara badan buu la imaanayaa waana aragnay qaarkood nacam dad macalimiin dugsiyo fataawo inta dhiibeen fataawadaasi marka wax xun ay ka dhasheen mar dambe marka un la ogaadi marka qofku cid cilmigu barashow rabaaye inama alcilmu bitacalume war macalimiinay ama waxbarta oo diinka dhegeysta oo kutubta akhrista haddaad cilmiga iyo qur-aanka isku dartaan waa aad iyo aada u fiicantihiin haddii laakiin aydnan isku darin oo aad meeshiinaas un joogaysaan oo cilmi inaad barataan aan laga yaabin fataawada iska daaya aakhiro waa laysku qabsanayaa waxaane wabilaahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala ali